بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد فصل waxaynu fasalkan kaga hadlaynaa noocii saddexaad ee nawaasikda oo ahaa mubtadaha iyo khabarkaba kuwa nasbiya oo laba mafcuul ka kala dhigta mafcuulu awal iyo mafcuulu haani ayay ka kala dhiganayaan wa amaa danna kelmadda danna ah iyo wa akhawaatuhaa kuwa la midka ah fa innahaa iyadu tadkhulu waygeli bacda isdifaa'i faacilihaa bacda isdifaa'i faacilihaa faacilkeega intay oofsatay kadib alalmubtada'i mubtadaha dushiisa ayay geli waalkhabari khabarka dushiisana way geli wuxuu yidhi sheekhu danna waa akhawaatuhaa ficilada loo yaqaan oo ajruumigu uu toban ka dhigay innaguna kitaabkeenna sagaalaynu ku marnay sheekheennan kawaakibka qorayna uu waxyaabo kale inoogu soo darayo taquul iyo uu inoogu soo darayo ficillo dhowr ah wuxuu sheekhu inoo sheegay danna waa akhawaatuhaa inay mubtadiya khabarka gelayaan labadaba way nasbinayaan mafcuulu awel iyo mafcuul haani bay ka kala dhigan laakiin waa bacda istiifaa'i faacilihaa hadalkaa macnihiisu waxa weeyi kaana wa akhawaatuhaa faacil ma qaadan jirin inna wa akhawaatuhaana faacil ma qaadan jirin kaadda wa akhawaatuhaa faacil ma qaadan jirin alxuruuf almushabaha bilaysa faacil ma qaadan jirin mayla socotiin laakiin danna wa akhawaatuhaa iyadu horta faacil bay qaadan intaynay mubtadiya khabar gelin kuwii horoo dhani iyagoo faacil qaadan unbay mubtadihiiyo khabarka toos u gelayeen markaasay toos ugu camalfalayeen mubtadihiiyo khabarka laakiin danna wa akhawaatuha intayna mubtadiya khabarka qaadan horta faacil bay qaadan faacilka intay qaateen kadib ayay mubtadihiiyo khabarka u gudbayaan wa amaa danna ficilka danna ah wa akhawaatuhaa iyo kuwa lamidka ah fa innahaa iyadu tadkhulu waygeli bacda istiifaa'i faacilihaa faacilkeega intay oofsatay kadib ayay geli calalmubtada'i mubtadaha dushiisa ayay geli waalkhabari khabarka dushiisana way geli fa tansibuhumaa labadaba way nasbin mubtadahana way nasbin khabarkana way nasbin calaa annahumaas labadoodu inay mafcuulaani laba mafcuul yihiin labada mafcuul oo lahaadanna iyo akhawaadkeed u sugnaaday waa laba mafcuulun bihi mafcuulun bihi awal iyo mafcuulun bihi thaanin uunbay kala noqonayaan wa hiya nawcaani waa laba nooc ficiladani waa laba nooc qayb waxaa la odhanayaa afcaalu lquluub qaybna waxaa la odhanayaa afcaalu tasyiir afcaalu lquluub waa qaybta macnuhooga uu qalbiga ku tacalluqo ee qalbiga laga maamulayo sida yaqiinta oo kale ama malaha oo kale afcaalu lquluub baa la odhan afcaasha eh, afcaalu tasyiir waa kuwa kutusaya shaygii inuu xaalad isku bedelay uu xaalad kale isku bedelay sida sayartu tiina ibriiqan oo kale dhoobadii baan dheri ka dhigay sayartu tiina ibriiqan dhoobadii dhoobanimadii way iska bedeshay dherinimayna isku bedeshay kolka waa afcaalu tasyiir waxay ku tusaysaa wax xaalad ka wareegay oo xaalad u wareegay axaduhumaa midkoon afcaalulquluubi waa afcaasha afcaalulquluub loo yaqaano qalbiga ayay ku tacalluqaan ama male ha noqdaan ama yaqiin ha ahaadaan wahiya danantu wey danantu waan maleeyey wa xasibtu weeye xasibtu waan maleeyey wa khiltu weeye khiltu waan maleeyey wa ra'aytu wey ra'aytu waan ogaaday waan arkay odhan maysid waan ogaaday baad odhanaysaa ra'aytu waan ogaaday hadday ra'aytu waan arkay noqoto ereyga ra'aytu hadduu aragti noqdo hal mafcuul buu qaataayoo teenan ma aha ra'aytu waan ogaaday weeyaane waan arkay looma baahna wa calimtu waan ogaaday calimtudu waan gartay hadday noqoto oo calimtu waan gartay ad hal mafcuul bay qaadataayoo teenan ma aha calimtu hadday tahay macna waan faruurmay calimtu mararka qaar bay ku timaada af carabiga waan faruurmay hadday calimtu noqoto waan faruurmay teenan ma aha iyaduna waaba laazimo mafcuulba ma qaadatee ficilkaasi faaciluunbuu u baahan yahay haddaba calima mar waxaad ku macnayni waan ogaaday marna waxaad ku macnayni waan gartay marna waxaad ku macnayni waan maleeyey marna waxaad ku macnayni waan faruurmay intaba waad ku macnaynaysaa calimo markuu yahay wa zacamtu waan maleeyey zacamtuna macaani badan ayay ku soo aroortay wa zacamtu waan maleeyey waa male ahaan eg zacamtu mararka qaar bay hoggaanka noqotaa oo zacamtu waan hoggaamiyey bay noqotaa uma jeedna ta hoggaanka ah ta malaha ah baynu u jeednaa zacamtu anaa maleeyey wa jacaltu waan ka yeeshay jacaltu mararka qaar bay noqotaa waan maleeyey iyaduna mararka qaarna way noqotaa waan waan ka yeeshay bay noqotaa ama waan maleeyey dheh ama waan ka yeeshay dheh wa waxajawtu waan maleeyey wacadatu waan maleeyey wahab ogow waa ficlu amartani hab ogow wawajadtu waan ogaaday wa alfaytu waan ogaaday wa daraytu waan ogaaday wa tacallam ogow waa bimacnaa iclam iclam oo kale weeyaan oo amar oo kale ku imanaysaa bal haddaba ficiladaa ilo eega sheekhu uu labada qayboodba isku soo tiriyey bal hadda tiro ahaan tiriya waxaynu soo marnay danantu iyo xasibtu iyo khiltu saddex ficil baan xaggaa ku soo aragnay bogga ku xigana saddex kale ayaynu ku aragnay waa lix bogga ku xigana waxaynu ku haynaa shan koob iyo toban bogga ugu dambeeyana waxaynu ku haynaa saddex afar iyo toban afar iyo toban ficil ayaynu halkan ku maraynaa oo danna waa akhawaatuha la ysku odhanayo waa afar iyo toban ficil tusaalayaashooda eeg hadda danna ayaa u horraysee danantu waxaan u maleeyey zaydan zayd waxaan u maleeyey qaa'iman taagnaade ayaan u maleeyey ficilka naasikhihii waa danan oo nuunka hore ku jooga faacilkii ay qaadanaysay waa ta'da godon ee danantu ah mafcuulu awalkii mubtadaha ahaan jiray waa zaydan mafcuulu haanigii khabarka ahaan jirayna waa qaa'iman danantu waxaan u maleeyey zaydan zayd waxaan u maleeyey qaa'iman taagnaade ayaan u maleeyey zaydan qaa'iman baa mubtadiya khabar isku ahayd marka hore waxasibtu waxaan u maleeyey zaydan zayd caaliman caalim baan u maleeyey ficilka naasikihi xasib ba'duu ku joogaa faacilkuna ta'da godan weeye xasibtu ta'da godan mafcuulu awalku waa zaydan mafcuulu haaniguna waa caaliman wa qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeye saxaabi buu ahaa gabaygan ninka tiriyey shaacirka uu inoo sheegayaaba waa nin saxaabadii nebi maxamed ka tirsan salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi xasibtu ntuqa wljuuda khayra tijaaratin rabaaxan idaa ma lmaru asbaxa haaqilan xasibtu waxaan ku ogaaday eeg male maaha hadda tani xasibtu waxaan ku ogaaday waa yaqiin atuqa alla ka baqa waxaan ku ogaaday waljuuda deeqsinimada waxaan ku ogaaday khayra tijaaratin wax laga ganacsada waxa ugu khayr badan inay yihiin rabaaxan macaashka iyo ribxiga idaa malmar'u markuu qofku asbaxa ahaado saaqilan mid cuslaaday qofku markuu cuslaado waxa ugu faa'iidada badani waa alla ka baqa iyo deeqsinimada weeyi haddaba alla ka baqa iyo deeqsinimada ma waxaad u malaysaa markaad cuslaato inay ku anfici mise waad yaqiinisaa alla kabaqu inuu ku anfici maad malaysaa mise waad yaqiinisaa waa yaqiin ilan qof iimaan laa tahaye inaad ilaahay la kulmaysaa ma malamalay kuu tahay mise yaqiin bay kuu tahay yaqiin bay kuu tahay inaad taqwadii ilaahay aad adduunka ku soo caabudi jirto inay faa'iido kuu yeelanayso ma malamala mise waa yaqiin yaqiin weeyi waa nin saxaabiya gabayga tirinaya kolka xasibtu waan maleeyey odhan mayne xasibtu waan yaqiiniyey atuqaa alla ka ayaan yaqiiniyey waljuuda deeqsinimadana waan yaqiiniyey khayra tijaaratin ganacsika ugu khayrka badan baanan ku yaqiiniyey rabaaxan xagga macaashka wax laga faa'iido ama laga macaasho wax ugu khayrka badani waa alla ka iyo deeqsinimada goorma ayay labadaasi faa'iido ku yeelan idaa malmar'u markuu qofku asbaxa ahaado haaqilan mid culus qofku markuu cuslaado weeyaan qofku goormuu cuslaadaa markuu geeriyoodo geerida kadib uu cuslaadaayo cibaadadoo dhan ayuu ka xidhmaa subxaana allah ma odhan karayo haddaba markaa qofku uu geeriyoodo alla kabaqa iyo deeqsinimada labadaa ayaan ku ogaaday inuu macaashkoogu aada u fiican yahay ficilka naasikii waa xasib oo ba'da ku jooga faacilkii waa ta'da godan xasibtu mafcuulu awalkii mubtadaha ahaa waa attuqaa mafcuulu aanigii khabarka ahaa waa khayra tijaaratin ereyga khaylo ah labadaba waa mansuub wakhiltu waxaan u maleeyey camran camar waxaan u maleeyey shaakhisan muuqde ayaan u maleeyey mid muuqda ficilka naasikhi waa khil oo laamka ku jooga faacilkii waa ta'da godan khiltu waa ka malaynaya mafcuulkuna waa camran roomaleeyaha mafcuulu haanigiina waa shaakhisan haddaba waxaan doonaynaa mubtadiya khabar waxaa isku ahaan jiray camran shaakhisan oo mafcuulu awal iyo mafcuulu haani isku xisaaban wa qowluhu tacaalaa iyo alle qowlkii ayaa ka mida innahum iyagu waa nimankan eh yarownahu waxay u malaynayaan isaga baciidan mid fog wa naraahu annana waxaanu ku ogaanay qariiban mid dhow ayaanu ku ogaanay aayadda qur'aanka ah u fiirso innahum yarownahu baciidan waa ra'aa oo laba macno leh ra'aa mar waxay ku timaadaa wuu ogaaday marna ra'aa waxay ku timaadaa wuu maleeyey aayadan qur'aanka ah labadiiba way iskugu jiraan ra'aayoo ogaansha'a iyo ra'aa oo mala'a ra'aa marka la mudaariceeyo yaraa muu noqon haddaba innahum yarownahu marka la yidhaa waa male innahum yarownahu waxay u maleeyeen baciidan bay u maleeyeen mid fog ficilka naasikhii waa yarow oo ra'da ku jooga faacilkii waa waawul jamaacada yarow waawuljamaacadaasaa faacila mafcuulu awalkii mubtadaha ahaan jiray waa yarawnahu ha'deeda mafcuulu haanigiina waa baciidan wa naraahu waxaanu annagu ku ogaanay qariiban mid dhow baanu ku ogaanay yaraadaa hore yarawnahudaa hore malay ahayd naraahudan dambana yaqiin weeye wa naraahu waxaan ku ogaanay qariiban baan ku ogaanay ficilka naasikiihi waa naraa oo alifka ku jooga faacilkii waa damiir waajibulistitaara oo ana ah mafcuulu awelkii mubtadaha ahaan jiray waa hada naraahu ku jira mafcuulu haanigii khabarka ahaan jirayna waa qariiban wa naraahu qariiban wa qowluhu tacaalaa alle qowlkii ayaa ka mida fain calimtumuuhunna hablaha haddaad u malaysiin mu'minaatin mu'minaad haddaad u malaysiin falaa tarjicuuhunna ha celinina ilalkufaari gaalada dib ha ugu celinina haddaba aayadda qur'aanka ah ee rabbi uu ku leeyahay fa in calimtumuuhunna mu'minaatin calimadaa hamoodina cilmi iyo yaqiin ogaansha fa in calimtumuuhunna haddaad ku yaqiinisiin ha odhannina calimadaa aayadda qur'aankiihi waa malay sheegaysaa fa in calimtumuuhunna haddaad hablaha u malaysiin mu'minaatin inay yihiin kuwa mu'minaad ah falaa tarjicuuhunna ila alkufaar gaalada dib ha ugu celinina waayo wuxuu rabbi aayaddan ku soo dejiyey gabadh maka lagaga yimid ama daafihii kale ee dee aljaziirat alcarabiya lagaga yimid iyadoo gaala ah ehelkeegi iyo qaraabadeeduna gaala ay yihiin gabadhii waxay sheegatay inay islaamtay soo hijrootay nebiga waxaa lagu soo dejiyey aayadan waxaana la leeyahay war su'aale weydiiyo imtixaana ile waxaa laga yaabaa gabadhani inay idinbasaasayso waxaa laga yaabaa iyadoo gaala ah inay qarsanaysay waan islaamay ogaan idiin leedahay su'aale weydiiya marka su'aale la weydiiyo qofka su'aalaha la weydiiyey ma yaqiin baa ayaa laga helaa mise malaa laga helaa wax kastuu kuu sheegaa waa male malunbuu kuu kordhinayaa ee waxaasi waa wax aad u xoojisanaysa oo waxa dhici kara waxaynu yaqiin ugu magacaabi weynay oon malo ugu magacaabayna waxa la arkaa oo in badan dhici karta inuu qofkani xaqiiqadu u yimid qarsanayo afka baarkiisana uu kaa odhanayo muslim baanahay waxaad weydiisana dariiqii islaamka uu kaga jawaabayo way dhici kartaa haddaba qalbigiisa maadan jeexin oo ujeeddada uu halkan u yimid ma garanayside jawaabtuu ku siiyaa male ku noqoto haddaba haddaad u malaysiin hablahani inay mu'minaad yihiin gaaladii dib ha ugu celinina ficilka naasikhihi waa calim oo miimka ku jooga faacilkuna waa ta'da godan calimtumuuhunna miimkuna waa jamaca raggaa calaamad ku tusisa wowgaa calimtumuu ku jiraana waa faasila la yidhah ama silaa la yidhaah wuxuu kala saaraa labada damiir hunadu waa mafcuulu awalkii mu'minaatinna waa mafcuulu thaanigii wanaxu zacamtu waxaan u maleeyey zaydan ninka zayda sadiiqan saaxiib baan u maleeyey ficilka naasikhihi waa zacam oo miimka ku jooga faacilkiisuna waa ta'da godan ee zacamtu mafcuulu awalka mubtadihiihina waa zaydan mafcuulu haaniga khabarkiihina waa sadiiqan wa qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa ayaa ka mida gabayaa ayaa gabay tiriyay oo wuxuu yidhi zacamatnii shaykhan walastu bishaykhin inama shaykhu man yadibu dabiiban faacilaatun mustafciluun faacilaatun faacilaatun mustafciluun faacilaatun zacamatnii shaykhan walastu bishaykhin inama shaykhu man yadibu dabiban zacamatnii waxay ii malaysay shaykhan odaybay bay ii malaysay walastu bishaykhin odayna ma ihi inama shaykhu odaygu man yadibu waa ka tukuba dabiiban tukubid ka u shaqaata ayaa oday la ee lugta saddexaad samaysta kaasaa oday ee aanu oday ma ihi buu yidhi zacamatnii waxay ii malaysay shaykhan odaybay ii malaysay walastu mana ihi bishaykhin oday ma ihi inama shaykhu odaygu man yadibu waa ka tukuba dabiiban tukubid ficilka naasikhi waa zacamo oo miimka ku jooga faacilku waa damiir mustatiroo hiya ah mafcuulu awelkii mubtadaha ahaan jiray waa zacamatni ya-deeda mafcuulu aanigii khabarka ahaan jirayna waa shaykhan wa qowluhu tacaalaa iyo alla qowlkii wa jacaluu waxay u maleeyeen almalaa'ikata malaa'igtii ayay u maleeyeen alladiina malaa'igta oo hum iyagu cibaaduraxmaan allaha raxmaankaa addoommadiisa ahaa inaatan dhadig bay u maleeyeen ashahiduu ma goobjoogayaal bay ahaayeen khalqahum halkii malaa'igta lagu abuurayey ilaahay wuxuu yidhi malaa'igtii bay u maleeyeen hadda addoommaha allaha raxmaanka addoommadiisa ahaa ayay dhadig u maleeyeen ashahiduu khalqahum ma goobjoog bay abuurkooga ka ahaayeen oo markuu ilaahay dhadig ka dhigayay bay goobjoog ka ahaayeen waa waa su'aal aad iyo aad u yaab badan weeyi haddaba jacaluudan male ayaa lagu macnaynayaa ka yeelashaha odhanin wa jacaluu way ka dhigeen ha odhan malaa'igtii bay dhadi ka dhigeen ilaydaduu malagga dhadi ka dhigi kari mayside wa jacaluu way maleeyeen culimmada qaar baa isku dayday inay ku macneeyaan ka dhigid oo jacaluu way ka dhigeen bay yidhaahdeen rag badan ayaa diiday oo ku qabsaday saaxibulkashaaf iyo ragga la midka ah ayay ku qabsadeen markay yidhaahdeen way ka dhigeen wa way maleeyeen almalaa'ikata malaa'igtii ayay u maleeyeen aladiina malaa'igta oo hum iyagu cibaaduraxmaani allaha raxmaanka ah addoommadiisa ahaa inaahan dhadig bay u maleeyeen ashahiduu miyay magoobjoogayaalbay ka ahaayeen khalqahum abuuridoodii ficilka naasikhi waa jacalo oo laamka ku jooga jacalo oo laamka ku jooga ayaa ficil naasikho ah faacilku waa waawuljamaacada jacaluu mafcuulu awalku waxa weeye almalaa'ika mafcuulu haaniguna waa inaathan almalaa'ika iyo inaathan wa qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi qad kuntu axju abaa camrin akhaa hiqatin xataa alaamad bina yowman mulimaatun qad kuntu waxaan ahaan jiray axjuu kii u maleeya abaa camri ninka abaa camr la yidhaahdo akhaa hiqatin kalsooni midu saaxiiba xataa alamat ilaayay nagu soo degto binaa annaga yowman maalin maalmaha ka mida mulimaatun musiibooyin war ninkan waxaan moodi jiray nin lagu kalsoon yahay e sow maalinuni dhib intuu igu dhacay ma ogaanin ninkani intuu ii jiro buu yidhi iyo waxa uu yahayba qad kuntu waxaan ahaa axjuu kii u maleeya abaa camrin camar ninka abaa camar la yidhaah akhaa hiqatin kalsooni mid u saaxiiba xataa alamat ilaa ay nagu soo degto binaa annaga yowman maalin mulimaatun musiiba ay nagu soo degto ficilka naasikhihi waa axjuu faacilkiisu waa damiir mustatir wujuub oo ana ah mafcuulu awelkuna waa abaa camrin mafcuulu haaniguna waa akhaa hiqatin wa qowli alaakhari ka kale qowlkiisa ayaa ka mida فلا تندد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم فلا تعدد ha u malayn almawlaa qofka mawlaha ah ama saaxiibka lagu tilmaamayo shariika ka ka kula wadaaga filghinaa qaninimada ka kula wadaaga war ninka mawlaha loo yaqaan ee saaxiibka ama xaliifka la yidhaa hamoodin maalmahaad waxaysata ninka kula saaxiiba kaasi adiga saaxiibkulama aha jeebkaaga ayuu saaxiib la yahay walaakinama almawlaa saaxiibku waa shariiku kaka kula wadaaga filcudmi waxbala'aanta maalinta aadan waxba haysanined baahan tahay ama aad bugto ama aad daciifka tahay qofka maalintaa saaxiibka kula ah kaa ayaa horta loo yaqaanaa saaxiib falaa tacdud ha u malayn falaa tacdud ha u malayn almawlaa saaxiibka ha u malayn shariikaka ka kula wadaaga filghinaa qaninimada ka kula wadaaga qaninimada ka kula wadaaga saaxiib ha moodin buu ku yidhi kaasi saaxiib ma aha walaakinama almawlaa saaxiibku eeg laakinadii maabaa ku biirtay waana cashirkeennii horeen soo dhigannay walaakinama almawlaa saaxiibku shariikuka waa ka kula wadaaga filcudmi waxbala'aanta qofka waxbala'aanta kula wadaaga qofkaa ayaa horta loo yaqaanaa oo la yidhaahdaa waa saaxiib ficilka naasikhihi waa tacdud faacilkiisu waa damiir mustatiroo anta ah mafcuulu awalka mubtadihiihi waa almawlaa mafcuulu haaniguna waa shariikaka wa qowluhu iyo gabayaaga qowlkiisa muxuu yidhi gabayaagu faqultu ajiirnii abaa maalikiin wailaa fahaabnii imra'an haalikaan faqultu waxaan idhi ajirnii i badbaadi abaa maalikin yaa abaa maalikin war abaa maaliki badbaadi wa ilaa haddii kale ood i badbaadin weydo fahabnii ii malee imra'an qof qofka oo haalikan halaagsamay haddaad i badbaadin weydo qof halaagsamay uun iga soo qaad buu yidhi ficilka naasikhii waa hab oo ba'da ku jooga faacilkiisu waa damiir mustatir wujuub oo anta ah mafcuulu awalkii mubtadaha ahaan jiray waa fahabnii ya'diisa mafcuulu haanigii khabarka ahaan jirayna waa imra'an wa qowluhu tacaalaa iyo alle qowlkii tajiduuhu waad ogaanaysiin cinda allaahi ilaahay abtiisa ayaad ku ogaanaysiin huwa isaga oo khayran khayr idinka idiin ah haddaba ficilka naasikhii waa tajidu oo daalka ku jooga faacilkiisuna waa waawuljamaacada tajiduuhu ku wowgaa mafcuulu awalkii mubtadaha ahaan jiray waa tajiduuhu ha'deeda mafcuulu haaniguna waa khayran tajiduuhuna helid ha ku macnaynine ogaansho ku macnee marka aan doonayno iyadoo akhawaati ka idanna ah inaad inaad tusaalaysid wa qowlihi tacaalaa iyo alle qowlkii innahum iyagu alfow way ogaadeen aabbaa'ahum aabbayaashood ayay ogaadeen daalliin baadi ayay ku ogaadeen ficilka naasikhii waa alfow oo fa'da ku jooga faacilkiina waa waawuljamaacada alfow mafcuulu awelkuna waa aabbaa'ahum mafcuulu haaniguna waa daalliin daraytu waxaan ku ogaaday zaydan zayd qaa'iman taagnaaday ayaan ku ogaaday ficilka naasikhii waa daray oo ya-da ku jooga faacilkiisuna waa ta'da daraytu ta'daa mafcuulu awalkii mubtadaha ahaan jiray waa zaydan mafcuulu haanigiina waa qaa'iman wa qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi ninka gabayaaga ah ee gabayga tirinaya oo kale qowlkiisa oo kaleba weeyi duritu durita alwafiya alcaad yacuur wafaqtabid faina اtibaada bilwafaa'i xamiidun wuxuu doonayaa sidaynu arkayno sheekhu taas wuxuu yidhi duriita waxaa lagugu ogaaday alwafiya alcahdi ballanta nin oofiye ayaa lagugu ogaaday warniyow ballan oofiye inaad tahay waa lagu ogaaday yaa curwa curwow fakhtabid iska kana haddaba ballan oofinta fa ina اhtibaadan kanashada bilwafaa'i oofinta la kantaa xamiidun waa mid la mahadiyo oo cidhib wanaagsan leh duriita waxaa lagugu ogaaday alwafiya alcahdi ballanta mid oofiya ficilka naasikhii waa durii oo ya-duu ku joogaa naa'ibu faacilku waa ta'da kor dhigan duriita naa'ibu faacilkaa ayaa mafcuulu awal ahaan jiray faacilkiisiina waa la xadfay mafcuulu haaniguna waa alwafiya alwafiya waa mafcuulu haani waana mudaaf alcahdina waa mudaafun ilayhi haddaba mudaafka alwafiya ah al buu iska sitaa mudaafka yaa al u ogolaan jiray mas'aladan oo kale waa la ogol yahay alwafiya alcahdi inuu mudaafku al qaato waa la ogol yahay duriita waxaa lagugu ogaaday alwafiye alcahdi ballanta mid oofiye ayaa lagugu ogaaday yaa curwa curwow fakhtabid iska kano fayna iktibaadan kanashada bilwafaa'i balan oofinta la kantaa xamiidun waa mid xamiida oo la mahadiyo wa qowli shaaciri gabayaaga kale qowlkiisa oo kaleba weeye tacallam shifaa nafsi qahraa caduwiha fabaaliq biludfin fi taxayuli walmakri tacallam waxaad ogaataa shifaa'a nafsi nafta caafimaadkeegu qahra caduwihaa cadowgeega oo ay qaharto inuu yahay ama ay jabiso naftu waxay ku caafimaadaa cadowgeed inuu jabo fabaaliq baaliq haddaba ku xeel dheerow biludfin si lutfi iyo dabacsanaani ay ku jirto fi taxayuli xeeladaysiga walmakri iyo shirqoollada aad samaynaysid tacallam ogow shifaa'a nafsi nafta caafimaadkeegu qahra caduwihaa cadowgeega oo la qahro ama la qasbo inuu yahay fa baaliq ku xeel dheerow bilutfin si ludfi uu ku jiro fi taxayuli xeeladaysiga iyo walmakri shirqoolladaba ficilka naasikhiihi waa tacallam faacilkiisuna waa anta qarsoon mafcuulu awelku waa shifaa'a nafsi ereyga shifaa'a ah mafcuulu haanigu waa qahra caduwihaa ereyga qahra ah wa idaa kaanat markay tahay danno kelmadda danni'ihi bimacnaa tahama itahama macnaheega markay tahay danna wuu tuhmaystay wa ra'aa markay tahay bimacnaa absara absara wuu arkay wa calima markay tahay bimacnaa carafa wuu gartay lam tatacadda ma gudbayaan ama ma gudbayso ilaa ilaa mafcuulin waaxidin hal mafcuulun bihi mooye laba mafcuulun bihi ma qaataan marka macaanidoodu saacay tahay waxaan odhanayaa danantu zaydan zayd baan tuhmaystay bimacnaa itahamtuhu wara'aytu zaydan zayd baan arkay bimacnaa absartuhu wa calimtu lmas'alata mas'aladii waan gartay bimacnaa caraftuhaa hal mafcuul oo qura ayay qaadani haddaba culima koob iyo tobankaa qodob een soo marnay afar iyo tobankaa aan soo marnayba waxay ahaayeen afcaashii la odhan jiray afcaalu lquluub afcaalulquluub baynu halkaa kaga soo baxnay afar iyo toban ficil oo afcaalulquluub laysku odhanayo ama ha ahaadaan kuwa afcaalu tasyiih eh, ha ahaadaan afcaalulyaqiin ama ha ahaadaan afcaalu rujxaan halkaa waxaynu ku soo marnay afar iyo toban annawcu thaani nooca labaad afcaalu tasyiiri waa afcaasha afcaalu tasyiirka la odhanayo sida jacala wuu ka yeeshay oo kale radda wuu ka yeelay oo kale wuu celiyey maaha itakhada wuu ka yeeshay oo kale sayara wuu ka yeeshay oo kale wahaba wuu ka yeeshay oo kale shan ficil ayuu sheekhu inoo sheegay oo iyaguna afcaalu tasyiir ah shan ficil oo wada afcaalu tasyiir ah ayuu halkaa inoogu sheegay qaala allahu tacaalaa alle ayaa yidhi fajacalnaahu waxaanu ka yeelnay habaa'an burbur baanu ka yeelnay manhuuran la baahiyey oo boodhku uu qaaday habaa'an manhuur burbur boodhku qaaday ayaanu ka yeelnay buu ilaahay yidhi haddaba ficilka naasikhi waa jacala oo laamka ku jooga faacilkiisuna waa naada wiqaaya mafcuulu awalkii mubtadaha ahaan jiray waa ya'da faacilkiina waa allaahuda mafcuulu thaanigiina waa fidaa'aka axkaam bay haddaba culima ficiladani leeyihin saddex xukun ayay ficiladani leeyihiin saddex xukun oo inaan barannaa ay muhiim ilaa xad inoo tahay ayay ficilladani leeyihiin waxaa jira wax la yidhaha xukun la yidhaha alicmaal iyo xukun la yidhaha alilqaa iyo xukun la yidhaahdo atacliiq saddexdaa xukun bay leeyihiin icmaalku wuu waajibaa eeg icmaalku sidiisaba wuu waajibaa tacliiquna wuu waajibaa ilquhu laakiin waajib ma noqdo ilquhu waa jaa-isunbuu ahaadaa xukunka ugu badanee ilqi uu qaataa ee tacliiqu qaataa baan doonayaa tacliiqu waxa weeye wujuub ma qaato cafwan waxaan doonayaa ilquhu wujuub ma qaato jaais unbuu ahaanaya jaais unbuu ilquhu isagu ahaanaya waa ilqaha labada kale wey imaalka iyo tacliiqa labadaasi waajib bay noqon karaan icmaal iyo tacliiq ilquhuna waa jaais saddexdaa xukun bay ficiladani leeyihiin inay ilqa leeyihiin iyo inay tacliiq leeyihiin iyo inay ilqa leeyihiin saddexda xukunba macnahooga halkanaad ku baran doontaa waclam waxaad ogaataa anna liafcaal haada albaab baabkan ficiladiisa inuu u sugnaaday alata axkaamin saddex xukun saddex xukun ayay ficiladani leeyihiin alawalu ka koobaad al alicmaalu waa icmaal xukunka icmaalka ah waa inay camal sameeyaan oo mubtadiya khabar ay dusha ka galaan labadaba haddana ay nasbiyaan wa huwa alaslu isaga ayaa asal ah wa huwa waaqicun wuxuu galaa filjamiici dhammaantood wuu galaa dhammaantoodba wuu gelayaa wa huwa waaqicun wuxuu gelayaa filjamiici dhammaantood ayuu gelayaa ficilada oo dhan icmaal kugu gala oo ficil kastiba mubtadiya khabar intuu dusha ka galo ayuu mubtadiya khabarka labadaba nasbisan ahaani ka haanigiihi alilqaa'u waa ilqe wa huwa ilquhu ibdaalulcamali waa camalka oo la buriyo lafdan lafdiga lagaga camal falo wa maxalan iyo maxalkaba lidacfi lcaamili caamilkoo daciifay dartii bitawasudihi bisababi tawasudihi dhexdhexaysigiisa dartii buu ku daciifay ow ta'ahurihi ama ta'ahurkiisa iyo dibmaridda ayuu ku daciifay ilqaaha haddaad maqasho ilqe waa ficilladan oon camal falaynin oo mubtadiya khabaran gelaynin oo mamnuuca inay mubtadiya khabar galaan eeg lafdiga kaga kama nasbinayaan oo mubtadaha iyo khabarka lafdigooga lama nasbinayo maxalkana kama camal falayaan oo mubtadiya khabarku fii maxalli nasbi noqon maayaan labada ficil ficilladan intay faacil qaataan ayaa mubtadiya khabarkii la layska daynaya waa laba xaaladood markay ficilladu bartanka galaan dhanantu muxamedan qaa'iman markaa tidhaa danantu muxamedan qaa'iman danantuda bartanka gee oo muxamedan qaa'iman labada dhinac kala mari ilqihii wuu bannaanyah oo mubtadiya khabar bay iska noqon maxaan odhan muxamedun danantu qaa'imun maxay kalaa banaan mar hadduu ilquhu bannaan yahay icmaalkuna uu bannaan yahay maxay kalaa banaan muxamadan danantu qaa'iman eeg waa markuu tawasud uu sameyo dhexda uu ficilku galo hadduu ta'ahur sameeyana waa sidaas oo kale waa anigoo idhaa dhanantu muxamadan qaa'iman muxamadan qaa'iman xagga hore wada mari danantuna xagga dambe mari kolkaa laba weji baa bannaan ilqa iyo icmaal maxaan odhan muxamadun qaa'imun dhanantu hadda ma ilqa mise waa icmaal waa ilqi danantu waxaan idhi muxamedun qaaimun waa mubtadiya khabar waan goday danantudii maan xagga dambe ku sheegay muxamedun qaa'imun danantu muxuu noqday markaa ilqaa baan ku sameeyey maxaa kalee bannaan muxamedan qaa'iman danantuna way bannaan tahay haddaba ilquhu sidiisa waa ficilka oo lafdiga ka camal fali waaya oo mubtadiya khabar qaadan waaya xaraka muuqata ku samayn waaya maxalkana ka camal fali waaya oo ficilkani maxalkiina kama camal falayo ma nasbinayo lafdigana kama camal falayo maxalkana kama camal falayo labadaa mid ahaa midna kama camal falayo laa lafdan walaa maxalan laba meelood buu dhacaa haddaba waa inuu ficilku wasad galo oo mubtadiya khabarku hareeraha ay ka kala maraan ama waa inuu ficilku ta'ahur sameeyo oo xagga ugu dambeeya uu galo athaani ka labaad alilqaa'u waa ilqe wa huwa ilquhu ibdaalulcamali waa camalka oo la buriyo lafdan lafdiga lagaga camal falo wa maxalan iyo maxalka lagaga camal falo ama lafdan lafdiga laga buriyo wa maxallan iyo maxalkaba laga buriyo lidacfilcaamili caamilka oo daciifay dartii baa loo buriyey bitawasudihi bisababi tawasudihi dhexdhexaysigiisa dartiibuu ku daciifay ow ta'akhurihi ama ta'ahurkiisa iyo habsaankiisa dartiibuu ku daciifay sida zaydun zayd danantu waan maleeyey e qaa'imun wuu taagan yahay hadda iminka barhtankuu galay wa zaydun zayd qaa'imun wuu taagan yahay danantu waan maleeyey eh wa huwa isagu jaa'izun wuu bannaan yahay laa waajibun waajibse ma aha wa huwa isagu jaa'izun waa jaa'is laa waajibun waajibse ma aha oo waajib noqon maayo eeg xukunkiisii wey ilquhu jaaisun weeye waajib ma noqdo haddaba ilaha ilquhu saw laba jeer buu bannaan yahay maynaan odhan markuu ficilku bartanka gala iyo markuu xagga dambe maro talow yaa xoog badan ilqiya icmaal baa labadiiba aan samaynay wuxuu yidhi wa ilqaa'u lmuta'akhiri ficilka xagga dambe maray ilqihiisa ayaa aqwaa ka xoog badan min icmaalihi camal siintiisa ficilku xagga dambe hadduu maro in ilqe lagu sameeyuuna camal samayn ayaa xoog badan buu ina yidhi oo inuu camal sameeyo ka xoog badan wa ilqaa'u lmuta'akhiri ka muta'akhirka ah ee dambeeya ilqayntiisa ayaa aqwaa ka xoog badan min icmaalihi icmaalkiisa iyo wal walmutawasidu ka dhexda galay ee mutawasidka ana halkaa walmutawasidu wuu ii goday cidu walmutawasidi u yidhi uu kasriyey ma la hayaa qoladii matniga bal hadeega walmutawasidi maidiin kasriyey may kasraan rabaa cidu walmutawasidi u yidhi ma jiraa yaa may da'da xarafka u dambeeya muu inoo wada goday wuu wada damiyey wlmutawasiti wa ilqaau lmutawasiti ficilka mutawasitkaa ilqayntiisuna bilcagsi walmutawasiduna way bannaantah in la yska godaa khalad maaha hadda tani laakiin waxaa ka sii wanaagsanaa sida kale wlmutawasitu wa ilqaau lmutawasiti ficilka mutawasidka ee bartanka ku jira bilcagsi cagsi buu ku sugnaaday oo icmaalka ayaa xoog badan ilquhuna waa daciif ficil xagga u horaysa maray ma la ilqayn karaa waa maya walaa yajuusu ma bannaana ilqaa'ulcaamili caamilka in la ilqeeyaa ma bannaana caamilkii almutaqadimi mutaqadimka ahaa ee hormaray sida danantu waxaan u maleeyey zaydan zayd qaa'iman taagnaade lama ilqayn karo khilaafan innagoo khilaafayna lilkuufiyiin nimanka kuufiyiinta ah oo iyagu sheegtay in la ilqayn karo ayay sheegeen kuufiyiintii ayaa yidhi mas'aladaa waa la ilqayn karaaye naga daaya kuufiyiintii baan taa ku khilaafnay xukunka saddexaad waa tacliiq tacliiqu adawaad buu u baahan yahay tacliiq tacriifna wuu inooga baahan yahay adawaadna wuu inooga baahan yahay athaaliuka saddexaad atacliiqu waa tacliiqii wa huwa tacliiqu ibaalulcamali ibdaalu lcamali waa camalka oo la buriyo lafdan lafdiga laga buriyo laa maxallan maxalka si aan laga burinin ereyga tacliiqa marka aan doonayno waa ficilka oo mubtadaha iyo khabarka lafdigiisa ku fali kari waaya laakiin maxalkiisa ku camalfalayo oo maxalkiisiibaa fii maxalli nasbi noqonaya kolkaa waa jumladiibaa fii maxalli nasbi noqonaysa laakiin mubtadahana keligii mansuub ma aha khabarkuna keligii mansuub ma aha mubtadihiiyo khabarkuba waxay isleeyihiin marfuuciin oo mubtadiya khabar caadiya bay isleeyihiin waa xagga lafdiga laakiin xagga maxalka waa fii maxalli nasbin oo iyadaa ku camal falaysa adawaad baa haddaba sababa arrinkaa oo ficilka tacliiq ku sameeya tacliiq wuuna waajibaaye ma aha jaa'is athaali mas'alada saddexaad atacliiqu waa tacliiqii wa ibtaalulcamali waa camalka oo la buriyo lafdan lafdiga laga buriyo laa maxalan maxalka si aan laga burinin limajii'i maa liajli majii'i maa kii imaatinkiisa dartii lahu uu u sugnaaday sadrulkalaami kalaamka bilowgiisu bacdahu debadii uu yimaad waxaa lagu leeyahay ficilka naasikha ah hadduu debadii yimaado eray sadrulkalaam mutay sadrulkalaam maxaa mudan jiray asmaaulistifaamka haddii labada mafcuulun bihi midkoodu ismulistifhaam noqdo midkood hadduu ismuulistifhaam noqdo waa mamnuu labada mafcuulun bihi mubtadiya khabarkasku ah ee midkoodu ismuulistifhaam yahay in lafdiga lagaga camal falaa waa mamnuu mubtadiya khabar bay isku noqon maxalkoogun baana fii maxalli nasbi noqon sidoo kale haddii uu mucalliq meesha yimaado mucalliq mucalliq hadduu meesha yimaado sidoo kale mucaliqaadka waxaa ka mid a labada mafcuulun biyo midkood ismul ismuulistifhaam noqday ama laamulibtideba hadduu meesha soo galo ama laamulqasam oo waxyaabaha la midka ah ahaaliu xukunka saddexaad atacliiqu waa tacliiqii wa huwa tacliiqu ibdaalulcamali waa camalka oo la buriyo lafdan lafdiga laga buriyo laa maxalan maxalka si aan laga burinin limajii'i maa liajli majii'i ma kii imaatinkiisa dartii lahu uu u sugnaaday sadrulkalaami kalaamka sadrigiisu bacdahu debadii uu yimaado wa huwa laamulibtidaa'i waa laamulibtide labada mafcuulun bii kooga hore hadduu laamulibtide wato mubtadiya khabar bay isku ahaan lafdigana lagagama camal fali karo sida naxwu danantu waxaan u maleeyey la zaydun qaa'imun zaydinuu taagan yahay danantu waa ficil iyo faacil mubtadihiiyo khabarkii ka dembayn lahaa waa zaydun qaa'imun sidii horuunbay mubtadiya khabar u yihiin laamkan zaydka ku jira laamkaa ayaa sababay oo dee mucalliq ah ama tacliiq samaynaya danantu waxaan maleeyey la zaydun qaa'imun zayd inuu taagan yahay ayaan maleeyey wamaa annaafiya iyo maada naafiyada ah ka qowlihi tacaalaa alle qowlkii oo kaleba weeyi laqad calimta waad ogaatay ma haa ulaa'i kuwani inayna ahayn yantiquuna kuwa hadlaya haddaba ficilka naasikhi waa calimo oo miimka ku jooga faacilkiina waa ta'da laqad calimta mafcuulu awalkii mubtadaha ahaan jiray sidii unbuu mubtade u yahay waana haaulaa'i mafcuulu haanigiina khabaruunbuu iska yoo yoowaa yantiquun sababtuna waxa weeye maa naafiyaa ayuu ayay jumladii qaadatay maa haaulaa'i maadaa ma arkaysaa sadrulkalaam bay mudatay kol hadday naafiye tahay sidaa darteed mubtadiya khabar bay isku ahaan maxalkoogun baana fii maxalli nasbin noqonaya walaa annaafiya laada naafiyada abaa lamida laa naafiye ah sida calimtu waxaan ogaaday laa zaydun qaa'imun zaydinuun taagnayn walaa camrun camarna uuna taagnayn calimtu waxaan ogaaday laa zaydun qaa'imun zayd inuuna taagnayn walaa camrun camarna inuuna taagnayn haddaba calimtu waa ficil iyo faacil laadani waa xarfu nafyi zaydunna waa mubtade qaa'imunna waa khabar jumladaa laa zaydun qaa'imun ah ee mubtadaha iyo khabarka isku ah ayaa fii maxalli nasbin ah oo labadii mafcuul meeshooda dhacaysa mucalliqa iminka mucalliqa tacliiqa sameeyeyna waa laada naafiyada ah wa in annaafiya inta naafiyada abaa lamida naxwu calimtu waxaan ogaaday in zaydun zayd qaa'imun inuuna taagnayn calimtu hadda waa ficil iyo faacil zaydun qaa'imun waa mubtadiya khabar maxalkooga lafdigooga laguma camal fali karo laakiin ereygan in ah ayaa naafiye ah in zaydun qaa'imun zaydun qaa'imun waa maxay ereyga zaydun qaa'imun jumladaa mubtadihiya khabarka ah ayaa fii maxalli nasbi noqonaysa wa hamzatulistifaam iyo hamzatulistifaamka ayaa la mida sida calimtu waxaan ogaaday a zaydun qaa'imun zayd miyuu taagan yahay am camrun mise camar baa taagan u fiirso a zaydun hamsahaasi waa hamsatulistifaam waxa ka horreeya kuma camal fali karayo lafdiyan waxa ka dambeeya laakiin maxalkuu kaga camal wa kownu axadilmafcuulayni labada mafcuul oo midkooduu noqdo isma istifhaamin ismulistifhaam ayaa ka mida sida calimtu waxaan ogaaday ayuhum koogeebaa abuuka aabbahaa ah waan ogaaday iyo su'aashu talo waa sidee waa in laysweydiinayo ayaa cilmiya calimtu waxaan ogaaday ayuhum koogee ayaa abuuka aabbahaa ah ayu waa ismulistifhaam haddaba fa tacliiqu tacliiqu waajibun waa waajib idaa wujida marka la helo shay-un shay marka la helo min haadihi almucalliqaat mucalliqaadkan ka tirsan mucalliqaadku waa kuwa hadda aan soo marnay walaa yadkhulu tacliiqu tacliiqu ma galo wala ilqaa'u ilquhuna ma galo fii shayin shay oo min afcaali tasyiiri afcaalu tasyiira afcaalu tasyiirka ilqana ma galo tacliiqna ma galo walaa fii qalbiyin shay ficil qalbiyana ma galo jaamidin oo jaamida qalbiga jaamidkii labuu ahaa wa huwa isnaani waa laba hab iyo tacalam hab iyo tacallam ilqe iyo tacliiqtoona ma galaan fa innahumaa labadani waa hab iyo tacallim eh mulaasimaani waxay laazimaan lisiiqati alamri amarka siiqadiisii bay laazimaan wamaa cadaahumaa labadan waxaa ka soo hadhay oo min afcaalilbaabi baabkan afcaashiisa ihi yatasarafu wuu tasarufayaa eeg qalbi iyo tasyiiri kuu dooni ha ahaado wamaa cadaahumaa labadan waxaa ka soo hadhay oo min afcaalilbaabi baabkan ficiladiisa ihi yatasarafu wuu tasarufayaa ya'tii minhu waxa ka imani almudaaricu mudaaricii iyo walamru amarkii iyo wa gayruhumaa gayrkood intuba way ka imanayaan ilaa wahaba wahaba mooyaane oo min afcaali tasyiiri afcaalu tasyiir ah fa innahu wahabahaasi mulaasimun wuxuu laasimaa lisiiqati lmaadi siiqa maadi buu laasimaa haddaba ficilladan kuwa ka tasarufa ee mudaaricooga iyo amarkooga iyo ismigooga faacil iyo waxa ka tasarufaa siday u shaqaynayaan siday kuwani u shaqaynayeen oo kalun bay u shaqayni mubtadiya khabar bay ayay u baahnaani ay laba mafcuul ka dhigtaan mafcuul awal mafcuul haani walitasaariifihinna kuwan tasaariiftooda waxa u sugnaaday maa xukun baa u sugnaaday lahunna iyaga u sugnaan ficilada u sugan oo mimaa taqadame kii horreeyey oo min alaxkaami axkaama xataa ilqihii iyo tacliiqii iyo icmaalkii iyo eeg sidii oo kale labada mafcuulin bihi nasbintoodii iyo waa sidii oo kale wa taqadamad way inoo hormartay bacdu amhilati daalika kaa tusaalayaashiisa qayb ka midihi tusaalayaal waxaa inoo soo hormaray ficillo mudaaricoon soo tusaalaynay sida falaa tacdud ilmawlaa shariikaka fi lghinaa oo kale tacdudee mudaaric bay ahayd wa yajuusu waxa bannaan xadfulmafcuulayni labada mafcuulun bihi in la xadfo ow axadihimaa ama midkood in la xadfo lidaliilin daliil marka loo helo uun waa shardi lidaliilin haddii wax ku tusiyaa uu jiro labada mafcuulba waad xadfi ama midkood baad xadfi tusaaluhuna waa kan ilaahay baa odhanaya qiyaamada ayna shurakaa'i aaway ah, kuwii la ii shariig yeelayey alladiina kuwaasoo kuntumad ahaydeen tascumuuna kuwii sheegta tascumuunadani ama tascumuuna kuwii maleeya haddaba tascumuuna kuwii maleeya markaan idhaa aaway ah, mafcuulu awalkii aawayse ah, mafcuulu haanigii labadiiba waa la xadfay ayna shurakaa'i aaway shurakadaydii alladiina kuwaasoo tascumuuna aad malaynayseen ay tascumuunahum aad u malaynayseen shurakaa'a shurako inay ii yihiin shurakaa'a tascumuuna waa ficil iyo faacil humtaasi waa mafcuulu awal shurakaa'ana waa mafcuulu haani wa idaa qiila laka marka lagugu yidhaa man danantahu yaad u malaysay qaa'iman taagnaade fa taquulu waxaad odhani jawaabta danantu zaydan zayd baan u maleeyey danantu waa ficil iyo faacil zaydanna waa mafcuulu awal mafcuulu saanigiina waa la xadfay oo su'aashuu ku qornaa man danantahu qaa'iman qaa'imantii baa meesha ku jira danantu zaydan qaa'iman ay danantu zaydan qaa'iman waa ka ina yidhi sheekha ajruumiga qoray afcaashan samica buu ku soo daray samica samica markuu ku soo daray innagu ruuxulicraabkii iyo camridigiiba waan diidnay sheekheenanina waa kan hadduu ka hadlayaayo sheekhii akhfash la odhan jiray waa in dhayare eh sheekha asoo qura ayaa qabay in la odhan jiray maxay in samica ay laba mafcuul qaadato culimmada kale iyo jumhuurtu waxay qaateen samica hal mafcuulun bihi bay qaadataa ka dambe ee jumlada qowliyadii ihina xaalo weeyaane maaha mafcuulun bihi wacadda wuxuu ku tiriyey saaxiibuulajruumiyati ajruumiga ninka u saaxiibkii halkaa ajruumiya si khaladay u qorantae la socda saaxiibuuljuruumiyati baa qoran juruumiya juruumiya juruumiya baa qoran soo maaha alajruumiya baa loo baahnaa alajruumiya a baa loob a baa ka maqan ala idinka matnigu soo ma saxayo waa sax wey wacadda wuxuu ku tiriyey saaxiibuulajruumiyati ajruumiga ninka uu saaxiibkiihi min haadihi alafcaal ficiladan annaasibati nasbinaysa lilmubtada'i mubtadaha iyo walkhabari khabarka samictu buu ku tiriyey oo samictu mubtadiya khabar bay qaadataa buu yidhi tabacan isagoo ku raacaya lilakfashi akfash iyo waman waafaqahu ciddii waafaqday walaa budda waxaa lagama maarmaana an yakuuna inay noqdo mafcuuluha haani mafcuulkeega labaad jumlatan jumlo samicada mafcuulkeega labaad waa jumlo oo mimaa yusmacu waxyaabaha la maqlo ah sida samictu zaydan zayd baan maqlay yaquulu isagoo odhanaya kada wa kadaa wa qowlihi tacaala iyo alla qowlkii samicnaa waanu maqalay fatan inan yadkuruhum caayaya ama sheegsheegaya wa madhabuljumhuuri jumhuurta madhabkoogu waxa weeye annahaa samicadu ficlun waa ficil mutacadin uu gudbayo ilaa waaxidin hal qura fa in kaana macrifatan macrifo hadduu yahay mafcuulka hore kalmithaali alawal oo kaleba weeyaane faljumlatu jumlada allatii jumlada bacdaha ka dambaysaa xaalun waa xaalo jumladaasi waa xaalo samictu muxamedan yaquulu yaquuludu waa xaalo wain kaana nakiratan hadduu yahay mafcuulku nakiro samictu rajulan yaquulu oo kale haddii aan idhaa faljumlatu jumladu tacaala aclaa wa aclam sheekheennu taquulu buu ka tegey halkaa waxaa inoogu dhammaaday kitaabkeenna ee kawaakibka ah juskiisii hore ayaa halkaa ku dhammaaday kitaabkana juskan hore ayaa badan kan dambe waa fahaarisadii iyo gabayo iyo waxyaabo iska tiro badan ayaa kan dambe ka buuxa kan dambe wax badan ma aha hadduu u farabato waxaynu ugu tala gallay ramadaanta toddoba cashir ilaa toban cashir inta ka dhex lihi inay inooga dhamnaato in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogaya wallahu subxaanahu wa tacala aclam